cisiiya shaarafci heeda hohoyaday kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal yilkiinbaa meelwela joogtaan ay si walba idinoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s markale kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis saar waxa ku aaseysan tahay koob iyo soddonka bisha agost sanada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamida ah tirada dadka ku dhintay dab ka kacay dhismo ku yaala dalka koonfur afrika oo korortay wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan waxaa soo qaadan doonaa ruushka oo sheegay inay soo rideen diyaaradaha droneska aan duuliyaha lahayn ee ukrein oo doonaya inay duqeeyaan gudaha ruushka waad dhegeysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan dalka gaaboon oo markaa xaaladiisa eh, laga dayrinayo kadib markii xubnaha militarigu isku dayeen inay markaa gebi ahaan ballaalaan dastuurka iyo dowladdii rayadka ahayd oo afgembi talada dalka kula wareegeenba qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtadaha warar gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan anigoo cabdicasiis baalada barnamijkii la socodsiin doona salaada farsameyn doona mar kale kusoo dhawaada kulanka ka sad isjeceylu niyaadu kalsoon nafsad isjeceylu cawaynur inaga kuwada nuul cawaynur inaga kuwada nuul cawaynur inaga kuwada nuul nafadhaladayaaliyow ilcaanayo wiilayo wiilkii lagu nastay lagu nagaadi warkii laguna gaadiye wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayu inaagayeel allahayu inaagayeel wadaajire nabadgala wadaajire nabadgala allahayu nagayn allahay nagayn

iyo noqona kayrkow ugu nasiibro nasiib wacan noqona kayrkow ugu nasiibro nasiib wacan eelkii lagu nastay lagu nagaadiy wadaa jire nabadgala allahayo inaagayeel allahayo inaagayeel wadaajire nabadgala wada jiray nabadgala aan iswaayin allahayow inaga yeelyeelay keela ayaa ka mid ah heystaan ay ku luqeynayaan fanaaniinta hibanuura iyo cabdinaasir macalin eryada heystaan waxaa iskale abaan maxamuud cismaan tukaale laxanka waxaa iskale cabdikariin jir riwaayaddii hablo iyo hadmaad guursan doontaan bay qayb ka ahayd waan heysihii la qabtay kii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka keenan maanta oo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaaaniyotoddoba sanoo haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharaf ciheeda hooyaday qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan guda galaynaa dhegeystayaal aynu ku bilownaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi oo ku sugan degmada xardheere ee gobolka mudug ayaa ka hadlay abaabulka uu wado ka xukuumad ahaan iyo sidoo kale isku dubaridka uu sheegay inay wadaan taliska ciidamadu ee gobolka mudug ay ku aadan in markaa la abaabulo dadka deegaanku iyo ciidamada qalabka sida oo ay qeyb ka noqdaan qorshaha dagaal ee looga saaraya al-shabaab deegaanada weli ay kaga sugan yihiin dhulka galmudug wasiirku waxa uu la hadlay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada gorgor oo uu markaa sheegay inay aada ugu ammaanan yihiin in muddo ka badan toddoba bilood ay ku sugan yihiin degmada xaradheere oo ay ku nagaadeen duruufo adagna ay markaa ku shaqeynayaan wuxuu sheegay gorgor ciidamada ugu adag ee haatan markaa ay isku haleynayaan qaranka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba wuxuu soo hadal qaaday in shabaab markan sidii hore aanay markaa ku tabar ahayn oo tabar ahaan ay liitaan marka la eego issoo dhiibidda maalinguur oo dhowaan isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan degmada wasiile gobolka mudug wuxuu wasiirku sheegay in markan muddo kooban lagu soo afjari doono al-shabaabka ku sugan deegaanada galmudug ayna haatan diyaar yihiin ciidamadii gulufka ka qeyb qaadan lahaa oo uu sheegay inay yihiin dadka deegaanka ee deegaanada gobolka mudug ku sugan oo sheegay in isku markaa laisku dabariday oo haatan un ay ka dhiman yihiin lojistikadooda iyo saadkooda kadibna ay soo dhaqaaqi doonaan oo deegaanada galmudug shabaabka kaga sugan yihiin ay markaa aadi doonaan waa kan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka hadlayay goob markaa ay diyaar ku hayeen ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gorgor marka koowaad waxaan rabaa inaan taliyaasha taliya xigeennada labada urur ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee kumaan doosta gorgor ururka lixaad iyo ururka saddexaad inaan halkaan hambaliyo iyo bogaadin uga soo jeediyo guusha ay xaqiijiyeen toddobadii bilood ilaa sanawaadkii dheeraa ee laga dirirayay halkan toddoba bilood keliya halkan xardheeroon baa la joogay laakiin dagaalku waa badnaa meelo badanna waa laga soo diriray hiiraan baa laga soo diriray waxaa laga diriray galgaduud waxaa laga diriray mudug halkaana weli mudug baan joognaa ciidankan wuxuu ku tilmaamaya rikoorkiis inuu yahay ciidanka kooxaha khawaarijtu meeshay ku jiraan aysan ku degdegin ururada kale waa ka soocan yihiin idinkuna waa og tihiin waxaasna waxaa weeye taliyaasha iyo ciidanka geesinimadooda iyo hadafka ay aaminsan yihiin oo ay ciidan u noqdeen ayaana taas ah runtii waxaan bogaadinayaa in ciidankan maantay sida xildhibaanku sheegay ciidankan inuu ka soocan yahay inuu ka duwan yahay ciidamada kale sababta uga duwan yahay idinkuna waa taqaaniin inuu goobtiisii ku adkaystay sahankiisii dirsado isku kalsoon yahay dad aan shalay aragnay oo odayaal iyo haween iyo dhallinyaro ah inay ku kalsoon yihiin inay laabtiinna inay ku seexdaan oo xataa dadkii shacabka ahaa markay arkeen ciidankooda inay dhiiradeen si ka duwan deegaamada kale odayaashii baan aragnay dhallinyaradii baan aragnay haweenkii baan aragnay arrintaas waxaa weeye runtii ciidankan sidaas u fariintaydu waxay taha maanta annagu laba habeen waa joognay maalin dhow baan ka soo dhaqaaqnay wisil oo aan ku abaabulaynay muddo dheer ciidamo dhulkan halkan hortiinna oo khawaarijtu ay haysaan soo buuxiya oo ila soo sima oo aaggan gadaashiinna seefgareeya kadibna labada ciidan markay wada simaan ay u wada dhaqaaqaan meeshii kaleo hadaf ciidankaas waa soo diyaar garoobay kuwii baxdaa yimid shalay habeen hore waxaa yimid kuwii bacaadweyn ka soo jeeday horey waxaa u joogay ciidankii wisil joogay oo difaaca isku jiray waxaa jooga urur ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed afartaas ciidanba hadda waxay ku sugan yihiin lojistikadii iyo waxyaalo yar bay sugayaan way soo dhaqaaqayaan taasi waxay keenaysaa in aagga mudug uu noqdo aagga khawaarijtu guulo laga soo hooyey ayadoo la og yahay sadbakis xoogaa yaroo maaragtay niyad xumaa meelo kale ay naga soo wajahday aaggaan marka waa buuxsamayaa ciidankan marka barriinta madaxweynahan ka wado ciidankan wuxuu noqonayaa ciidan dowladda soomaaliya ay ku tashato ciidan gaaroo sbeshal ah ciidan meelaha maaragtay cadow ilan dalkan cadow la'aan ma noqonayo ciidan waxaa loo sameeyey inuu ilaaliyo calanka sofrenatiga madax bannaanida dalka haddaad maqasheen ma ilaaliso baarlamaan ma ilaaliyo wasaaradii ma ilaaliso madax banaani dal ciidanka qarankaas ilaaliya weliba ciidanka militariga madax banaanidii dalka waxaa ugu weyn in diintiina laga qaatay oo si xun loo fasiray in dhulkii ugu badnaa ay qabsadeen ayaamihii sanawaadkii la soo dhaafay laakiin sanadkan u dambeeya waxaa ku socday khasaaro weyn waad og tihiin waxyaalaha ciidankuna waa leeyahay ciidan guul iyo guuldarro labadaba waa leeyahy laakiin waxay tahay in la darso waxa keenay ciidankeennuna ma guuldarraysan hadda dagaalka u dambeeya kuma guuldarraysan waa dirireen dhulka ugu badan bay qabsadeen laakiin kooxihii munaafiqiinta kooxa munaafiqiina ayaa jira oo la sheegay qur-aanka lagu sheegay wa idaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wa in yaquuluu tasmac liqowlihim kaannahum khushubun musannada yaxsabuuna kulla sayxatin calayhim hum alcaduwu faxdarhum markaad aragtid kooxaha munaafiqiinta ah jirkoodu waa dad dhisan weeyaan la leeyahay ama qaarkood darajaay leeyihiin ama maaragtay ha noqdo wasiir ama ha noqdo wuxuu rabo dad jirkoodu caafimaad qabo oo markaad aragtid muxtaram a u malaynaysid waay muuqaalka sare markuu hadlana waa afmiinshaar wain yaquuluu tasmac liqowlihim markay afka kala furaanna xikmadda ka butaacaysa waxaa is leedahay muxuu ahaa laakiin ilaahay wuxuu yidhi ka'annahum khushubun musannada waa alwaax la tiiriyo bolola oo kale weeye hoosta hoose saasay ka yihiin ee hum ulcaduwu faxdarhum waa cadowga ka digtoonow asxaabta nebiga masaajidkay fadhiisan jireen munaafiqiintu asxaabtay tashwiishin jireen asxaabtay dhihi jireen maaragtay cududeenna saddex boqoloo kun dagaalkii saddex boqoloo saddex boqol iyo afar iyo toban baa dagaalkii bader lagu galay ciidanka ka soo horjeedana kumaanku buu ahaa tashwiish bay la wareegayeen uma babac dhigi karno ma aadi karno uma dhowaan karno ilaahay waa tilmaamo marka saas ku tilmaamo wuxuu yidhi waa bolol afkaartooda iyo waxay xambaarsan yihiinba bolol wey kooxahaasi xilli kasta haddayba nebiga la joogeen waana la joogi karaan annagana waana la joogi karaan laakiin waxaa la yidhi waa cadowa ka digtoonaada hum alcaduwu faxdarhum ka digtoonaada waxaan rabnaa inaan ciidan ka farno kooxahaas tashwiishka la wareegaya in laga digtoonaado in la qabto in la yidhaahdo raalle how khawaarij ninkii u weynaa daraad baan wasil uu nugu yimid halkan beertiisii idinkaa qabtay halkan waa la gurtaa la yidhaha yaantii hore gurigiisii meeshaanu ku yaallo ku raaxaysan jiray nin abaabul badan oo ciidamada wuxuu ahaa nin ciidamada weliba u badan daraawiishtayo iyo dadka deegaanka wuxuu aha halkan bay dadkoo dhan u keeni jiray gaalkacyuu ka keeni jiray deegaamada kala duwan u ka keeni jiray ninkaas haddii la yidhaahdo lacag bishii markuu u yidhaahdo toban kun waa tuuri jira lacag wuu hayst hadday tahay mansab mansab wuu hayst oo ninka ku-xigeenka ugu guud buu ahaa oo deegaankan mudug kii asaga ka sarreeyana galgaduud baa loo qaaday siduu noo sheegay asagaa ugu sarreeya marka nambarwan buu ahaa mansab hadday tahayna waa hayst eh, lacag hadday tahayna wuu hayst xorriyad waxaasoo dhan buu amri jiray laakiin isagaa iraadadiis ku soo goostay ku yimid wuxuuna bixiyey xog runtii xogtuu bixiyey malaayiin lacaga lama siisto malaayiin lacaga lama siisto meeshii waxaa weeye aad bay qalqal xooggan uga jiraa meelihii xitaa ay uga guuri lahaayeen mudugtaan way calaamaysteen buu yidhi oo biyey waxay ku dhaamiyaan galhareer eeryadiisa ciidanka halkan ka soo jaba oo ciidankooda ah nimankaas waxay isku diyaariyeen ama inay isdhiibaan maalin kastana waa aragteen baxday isku dhiibayaan halkaanay isku soo dhiibaan wisil bay isku dhiibaayaan qaarna dee lamaba arkee inta baabuur kiraystaan bay farxadeen nimankaas qalqal xoogan ayaa dhexdooda ka jira ninkaas hadda xogtiisii iyo dee dad khubaraah oo meesha obereshinka laga hogaaminayo ayaa ayuu joogaa hadda wuxuu leeyahay xogtaas aan bixiyo nimankaas bilna lama joogi karaan waa iska ciidan waa ka tiri doonnaa halkaan ma dhoogto laakiin inaan idiin sheego way nimankaas in takunuu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun haddii aad xanuunsanaysaan iyagaa xanuunsanaya in takunuu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna way xanuunsanayaan kamaa ta'lamuuna sidaad u xanuunsanaysiin oo kale ayaa khasaare iyo loosiyo ayuu ayagana soo gaarhaya wa tarjuuna min allaahi maa laa yarjuun halkaas waa meesha lagu kala baxayo waxaad ilaahay ka rajaynaysiin janno laakiin iyagu kama rajaynayaan oo waa nimankaas khawaarijta ah culummadu sheegtay ahlunaarka kuwooda ugu waaweynna yihiin oo nebigu yidhi tuubaa liman qatalahum waxaa liibaanay qofkii dila ama ay dilaan oo ahlujanno u ah nimanka marka sidaasa ah waa dabayshadeen ciidankaana wuxuu mudan yahay maanta sidaas aan sheegnay insha allah in uu ku dallaco sugnaantiisa ciidan sida la sheegay alsamcu waataaca wathabaat w ah. waa kala qaadashada awaamirta ismaqalka iyo sugnaanta sugnaanta w ah. waa sugnaanta waa la ammaanay sugnaanta ciidanku inuu qalbigooduna sugan yahay meesha ay joogaanna ay ku sugan yihiin wey aad iyo aad baa u umahadsantihin waa wada joogaynaa maalmahan waxaan isku ognahay dalkan waa u dhaarateen sida hadda wiilkii dhallinyarada ah oo halkan ka sheegay bad iyo biri cir iyo dhul saxaro iyo lamadegaan iyo meel qabow intaba buuro intaba waxa weeye ciidankan ciidankii lagu talagalo loo soo tababara waay ciidankaas waxaa la rabaa sumcaddiisana inuu ilaalsado waa la dhintaa waa la noolaadaa laakiin sumcad lama sumcadda lama gadi karo maal laguma gadi karo sumcad baan leedihiin waa idinla joogaynaa waxaana soo dhaqaajinaynaa annagoo halkan jooga ciidamadii kaleo wisil jiray waa soo dhaqaaqayaan haddii ilaah yidhaahdo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayuu ahaa oo isagoo ku sugan degmada xaradheer ee gobolka mudug wuxuuna la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kumaandooska gorgor uu ku ammaanay doorkooda ku aadan dagaalka dhanka al-shabaab iyo sidoo kale in muddo badan ay ku nagaadeen degmadii xardheero ee qadiimiga ahayd ay qabsadeen toddoba bilood ka hor sida wasiirku sheegay sidoo kale waxa uu sheegay in weli ay sii socdaan abaabulka ka dhanka al-shabaab oo ay abaabulayaan xukuumaddu dadka deegaanka iyo ciidamo kale oo ka qeybgalaya dagaalka uu sheegay dhowaanba inay soo gaari doonaan furmaha dagaalka ee gobolka mudug dhinaca kalena waxaa muqdisho lagu aasay allaha u naxariiste sadiiq maxamed cali oo ka tirsanaa fanaaniinta hobolada qaranka ee waaberi qaar kamid ah xubnaha mujaajilistayaasha iyo fanaaniinta hobolada waaberi ayaa ka tacsiyey geerida marxuum sadiiq maxamed cali oo ka tirsanaa fanaaniinta hobolada waaberi oo lagu aasay magaalada muqdisho waa kuwan qaar ka mid a ah fanaaniinta hobolada waaberi iyo mujaajilistayaashooda oo ka tacsiyeynaya geerida ku timid allah u raxmadee sadiiq maxamed cali inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan u tacsiyeynaynaa allah u naxariistay marxuum sadiiq axmed cali oo xalay ku geeriyooday caasimadda soomaaliya magaalada muqdishow degmada waaberi aaskiisa ayaan hadda joognaa qabrigiisa allah u nuuriyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo horteenna allah cafiyo janatulfirdowsa ilaahay ha ka waraabiyo dhammaan carruurtiisa walaalihiisa ehelkiisa kharaawadiisa tolkiisa sokeeyihiisa saaxiibbadiisa oo annagaba kow ka nahay dhammaanteen samir iyo iimaan allah naga wada siiyo wuxuu ka mid ahaa odayaasha hobollada qaranka ee waa beri dhammaan abwaaniinta heesaaga miseyshinka dhammaan hobollada qaranka ee waa beri samir iyo iimaan ilaahay hanaga wada siiyo adduunkan laislama joogaayo iga horey aan kaa dambeeya le waaye qafkaad shalay aragti maanta ma arkaysid qafkaad maanta aragti beri ma arkaysid naf cajasheeda dhammaatayna cid baajin karta ma leh walan yu'akhir allaahu nafsan idaa jaa ajaluhaa laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun kullu nafsin daa'iqatulmowt wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxzixa cani innaari waudkhila aljanna faqad faaza wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu اlguruur inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun naf walba waxaa waaya geeridu waa dhadhamine maanta maalintiisay ahayd sadiiq waa nin wanaag badan alxamdulilaah waxa waaye ilaahay qabrigiisa allah u waasiciyo ilaahay kutaabkiisa midigta allah ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii asxaabtii ashiiradii iska dhintana ilaahay ma aragtaa samari iyo iimaan alla ka siiyo walaalkeen sadiiq maxamed cali allah u naxariisto in badan baa isnaqaana saaxiib gaaran waan ahayn sadiiq wuxuu fanka ku soo biiray toddobaatameeyadii wuxuuna ka qayb galay tartankii heesaha hergale toddobaataii saddexdii intaas fanka ayuu ku soo jiray wuxuuna ka mid ahaa fanaaniintii nasiibka u yeeshay shirki caqda ee dib u heshiishiinta ee dawladda hadda jirta lagu soo aasaasay fanaaniinta ka qayb gashay haddana wuxuu ahaa guddoomiyihii shaqaalaha howlada waaberi nin deggan oo afkiisa gacantiisa laga nabadgalo ahaa walaalkeen allaha u naxariisto sadiq wuxuu ahaa nin nadiif ah weligiis afkiisaad ma gaarin yah weligiis afkiisaad ma gaarin sadiq wuxuu ahaa nin nadiif ah oo ilaahayba ka dhigay nadiif annaguna ilaahay waxaan ka baraynaa si sadiiq oo kale allaha naga dhigo sababto waxaan ujeednaa meeshaan waa u jeedii maanta meesha aan joogno oo asiga lagu aasahay sadiiq wuxuu ahaa nin nadiif ah ilaahay nadiif ka dhigay annaguna ilaahay nadiif ah, allaha naga dhigo qaar ka mid ah fanaaniinta iyo sidoo kale maamulka golaha murtida iyo wacyigelinta bulshada ee tiyaatarka qaranka ay ahaayeen oo iyagu ka tacsiyeynayay marka geerida ku timid allah u raxmadee sadiiq maxamed cali oo kamid mid ahaa xubnaha hobolada waaberi weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal ku nool degeysanaysaan keenana wad dagaal socotaan dhegeystayaal markan dalka koonfur afrika dn eglan waxaa kordhaya khasaaraha ka dhashay dab qabsaday dhismo ku yaala dalkaasi koonfur afrika gaar ahaan magaalada johannesburg waxaana markaa la diiwaangeliyay tiro dhimashaa oo gaaraysa ilaa toddobaatan ruux weli waxaa jira walaaca laga qabo in tirada dhimashadu intaa ka badan karto waxaana socda gurmadka loo fidinayo dad weli markaa la aaminsan yahay inay ku xayiran yihiin qaar ka mid a ah dhismayaasha dabku qabsaday dhismuhu wuxuu ka koobnaa shan dabaq sida la sheegay waxaana ilaahay haatan la baarayaa oo la ogeyn waxa sababay dabka waxaase socda gurmadka eh, loo sameynayo markaasi dadka dhaawacmay oo iyana ay kontameeyo kor u dhaafeen xisbiga talada dalkaasi hayaa ee eh, a n c ayaa iyana waxay ka tacsiiyeen markaa geerida ku timid dadka tirada badan ee ku dhow ilaa siddeetanka ruux ee ku geeriyooday dabkan xisbiga tirada dalka hayaa ee eh, magaciisa loo soo gaabiyo a n c waxay sheegeen inay aada uga xun yihiin walacna ka muujinayaan musiibada sababtay dhimashada in ka badan toddobaatan ruux ee ka dhacday johannesburg waxaynu soo jeedinaynaa in la xaqiijiyo la baaro cidina ay qaadataa mas-uuliyadda musiibada dhacday waa inay arrintani noqotaa mid isla xisaabtan dhaba ah laga sameeyo ayay bartooda twitterka kusoo qoreen xisbiga talada wadanka koonfur afrika haya ee magacooda loo soo gaabiyo a n waxaa jira walaac laga qabo in dadka weli ku xayiran dhismayaasha qaarkood aan la badbaadi karin maadaama dabku si dhaqso ah ku faafay uu ku gaaray dhismayaal fara oo markaa shanta dabaq uu ka kooban yahay dabaquba dabku wada gaaray waxaase weli socda sida la aaminsan yahay gurmad loo sameynayo dadka ku xadismayaasha ku yaala johannesburg oo markaa dhismo ka ah oo shan daba kooban uu dab qabsaday dowladduna waxay sheegtay in la baari doono waxa sababay arrintan oo aan markaan isaga hari doonin sida xisbiga tale dalka iyo a n c ay sheegeenna waxaa la doonayaa inay cid qaadato mas-uuliyadda si markaasi loo xaqiijiyo cidda iskale mas-uuliyadda la xisaabtamo oo ay markaa cadaaladda loo horkeeno dhinaca kale militariga ukrain waxay sheegeen in ilaa lix xubnood oo ciidamadooda ka mid ah ay markaa geeriyoodeen kadib markii howlgallo ay ka wadeen qeybo kamida a ah meel u dhow magaalada bakhmuud ee dhacda bariga dalka ukrein waxa markaa sheegeen in markaa ciidamadu ay ku howlanaayeen howlgallo ka dhana milatariga ruushka oo ay ka wadeen bariga wadankaasi ukrein gaar ahaan meel u dhow magaalada bakhmuud dhinaca kale ruushku waxay sheegeen inay soo rideen daroonis badan oo nuuca duuriyaha aan lahayn oo ay markaa adeegsanayeen ciidamada milatariga ee ukrein kuwaasi oo doonayeen in duqeeyaan deegaano ku yaala wadankaasi ruushka waxay shaaca ka qaadeen in markaasi ay dadaal ugu jireen ciidamada ama qalabka difaaca hawaduba inuu burburiyo diyaaradaha daroniska aan duuriyaha lahayn ee soo galaya hawada wadankaasi ruushka kuwa oo qorsheynaya inay markaa duqeeyaan goobo muhiima oo ku yaala wadankaasi ruushka muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa jiray in ukrein ay u suuragalaysay inay si fudud ku jiiraan qalabka difaaca hawada ee xirka ee ciidamada militariga ruushka ayna u suuragalaysay inay gudaha dhulka ruushka duqeymo ka geystaan taasi oo qaarkeedba keentay in dhowaan ay xayirmeen shaqadii qaar ka mida ah garoomada diyaaradaha ku yaala magaalada moscow ee caasimadda waddanka ruushka waxaana ukrein arinta iyadoo uga dhigan tahay guul maadaama ay muddo aysan awoodin inay gudaha ruushka weeraro ka geysato balse bilihii lasoo dhaafay ama toddobaadii lasoo dhaafay waxaa u suuragelaysa militariga wadankaasi ukrein inay weeraro toosa iyo duqeymaba ka fulin kareen gudaha wadankaasi ruushka dhinaca kalena hal askari oo israa'iiliyaan ah ayaa lagu dilay sidoo kale laba kale ayaa la dhaawacay weerar la sheegay in lagu qaaday kolonyo ay la socdeen ciidamada israa'el oo lagu dilay daanta galbeed sida ay boolisku sheegeen waxaa ciidamada dilay sida la aaminsan yahay ciidamo kale oo kooxaha jihaadiyiinta falastiin ee wax iska caabiya ah kuwa oo la sheegay inay weerar ku qaadeen ciidamadan meel ay jegboonti ku lahaayeen oo iyadu markaa u dhoweyd eh, qeybo ka mid a ah daanta galbeed hal ruux oo israa'iili ayaa la toogtay sidoo kalena xubno kale ayaa dhaawacmay oo laba xubnooda ah. israa'iil waxay wacad ku martay in markaasi ay argoos samayn doonaan waxay ugu yeereen kooxaha argagixisadana ay markaasi la dagaalami doonaan oo ay ugu argudi doonaan xubnaha laga dilay qoraal uu soo saaray wasiirka gaashaandhigga israa'el yof galant ayuu waxa uu tacsi ugu diray xubnihii israa'iiliyiinta ee la dilay sidoo kale waxa uu faray ciidamada inay qaadaan tallaabooyin dheeraad ah oo ay wax kaga qabanayaan markaasi dhibaatada uu sheegay in loo geystay muwaadiniinta israa'iiliyiinta ah balse waxaa taa badelkeeda xusid mudan in israa'iil tacadiyada ay ka geystaan daanta galbeed ayna u geystaan dadka falastiiniyiinta inay tahay mid markaa aada u tiro badan oo iyaga dhankoodaba aanay jirin cid kala xisaabtantay dhibaatada ay ku hayaan dadka falastiiniyiinta waxaase weerarada gaadmada ah ee dadka falastiiniyiintu ama ciidamada falastiinba ay ku dilaan kuwa israa'iiliyiinta mararka qaar balse hal askari ama laba askari oo israel laga dilo waxay badelkood u dilaan boqolaal ka mid mida ah dadka falastiiniyiinta ah iyadoo aanay jirin cid wax iska weydiinaysa marka la eego arrimaha ee ku aadan dhibaatada ay ku hayaan dadka reer falastiin dhinaca kalena dunida oo dhan ayaa waxaa laga dareemay saacadihii lasoo dhaafay gaar ahaan habeennimadii xalayta ahayd marka la eego dayaxa buluga ah ee loo yaqaano reer blue supermon oo sanadkiiba ama sanadihiiba mar qura uun laga arko dunida waxa ay dalal badan oo caalamka ka mida ah dadka ku nool sheegeen inay markaa arkayeen in qayb ahaan dayaxu u muuqday mid aada u iftiin badan sidoo kalena bulug uu noqday subermoon ayaa loo yaqaanaa waxaana la aaminsan yahay in dhowrkii sanaba mar uun qura la arko lagana dareemo eh, markaasi guud ahaan eh, dunida qeyb ka mid ah marka la eego oo dayaxu uu aada u iftiin badan yahay sidoo kalena meelaha qaar uu ka muuqdo oo la dareemi karaba in ay ka muuqato inuu bulug yahay dhinaca kale mararka qaar waxaa jira in dayax dayaxmadoobaad la saadaaliyo amaba ay sheegaan kooxaha iyagoo cilmulfalaga aada u yaqaana ee cirbixeenadu ah iyagoo sanadii labakun ay dhacday in markaa dayaxmadoobaad uu dhacay oo ay horeyba uga sii digeen ama usii sheegeenba kooxaha cilmilfalaga iyo kooxaha ku takhasusay arrimaha cilmigaasi ee naasa loo yaqaano ee mareykanka iyagu laga leeyahay waxaa sawiro lasoo dhigay baraha bulshada qeybo badan oo caalamku ay muujinayeen subermoon wax loo yaqaano oo qayb ahaan dayaxa buluga ah ay dadku u garan ogyihiin naasana ay sii sheegtay saacadii lasoo dhaafay iyadoo oo qeybo badan oo dunida ka ah sawirro sawiro lasoo dhiga baraha bulshada ay muujinayeen sida dalalka qaar looga arkay dayaxa balowga ah ee subermoonka loo yaqaano oo qeybo mid ah roma oo talyaaniga ka mid a ah laga arkay iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo belgrade halka loo yaqaano ay ka mid tahay qeyb ahaan sawirada wakaalada wararka ee routers ayaa soo bandhigtay meelo badan oo dunida ka mid ah oo urugway ay ka mid tahay oo amerika laga qaaday ruushka moscow ayaa laga sawiray oo dayaxa buluga ah iyana markaa laga arkay weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan k n n waad socotaan dhegeystayaal aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii inaken iina keen

dabaaldigo dhegeystatii daalaynu joognaa ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta faadan cabdulahi kahir mandeeq iyo daawud cali masxaf eryada xaaskale axmed ducaali xirey sidoo kale muusiga daawuud ayaa leh waxay dhextaalka barnaamijka kulanka ka eedan heese kale ayaa noo soo socda balse markaan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa khamiis taariikhduna waa koob iyo bisha agoosto sanadka labada waa maalinta laba afaraad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol labaatan iyo kow cisho haddii aa la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun afar iyo tobankii al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday xarunta xabsiga godka jilicow ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii labada kun lix iyo tobankii afhayeenkii kooxda daacish ee lagu magacaabi jiray maxamed al cabnaani ayaa lagu dilay weerar cirka ah oo ka dhacay dalka suuriya maantoo kalena sanadka markuu ahaa kun sideed boqol siddeetan iyo kowdii ciyaarihii ugu horeeyey ee teeniska ah ayaa lagu qabtay dalka mareykanka maantoo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo afartankii joseph evanol ayaa iska casilay xilka xoghayihii guud ee ururka dowladaha midoobay ee hadda loo yaqaano qaramada midoobay maantaoo kale sanadii kun sagaal boqol sagaashan saddexdii dowladii xilligaasi ee dalka ruushka ayaa dhammaan ciidankeedii kala baxday dalka lusweniya ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka kun sagaal amiiradii lagu magacaabi jiray diana oo kamid ahayd qoyska boqortooyada ingiriiska ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ay ku gashay magaalada baariis ee caasimada dalka faransiiska guud ahaana waa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay socodsiinaysa xubintii maanto kale maxaa ka dhacay warbixinada kale barnamijka daynu eegnana shil tareen oo ka dhacay dalka talyaaniga ugu waxaa ku dhimatay shan ruux iyada oo xubno kalena ay markaa dhaawacmeen oo ilaa laba gaaraya waxuu ka dhacay turin halka loo yaqaano dalka talyaaniga kamid ah waqooyiga ayna dhacdaa warbaahinta gudaha ayaa sidaa qortay waxa ay si gaar oga ah dhacday halka loo yaqaano baridizo oo turin xaafad ka ah iyadoo oo dadka dhintaana qaarkood ay ahaayeen xubno shaqaalaha oo ka shaqeynayay kambeni gaar loo leeyahay oo ay leeyihiin shirkada ganacsi oo gaar ah waxaa la wariyay in xubnaha dhaawacmo la geeyey goobaha caafimaadka xukuumaduna markaa way ka taasiyeysay geerida soo gaaray shaqaalahan ka shaqeynayay markaasi mid kamida ah kambaniyada ku yaala waddankaasi talyaaniga waxay dowladdu sheegtay in baaritaano la sameyn doono waxa sababay dhacdadan ee shilkan marka la eego iyadoo oo khasaaruhuna markaa uu intaa ku kooban yahay sida la wariyay oo shan ruux oo dhimasho ilaa laba ruux oo dhaawaca dhinaca kalena warbaahinta al aljaziira waxay warbixin ciwaan kaga dhigtay kadib toddobaad kadib maxaynu ka ognahay burburkii diyaaradii uu la socday yevgeni rogoshin hogaamiyihii kooxaha calooshood ushaqeystayaasha ee ka loo yaqaano ee uu hogaaminaya yevgeni rogoshin waxaa dhammaadkii bishii juun jirtay in hogaamiyihii kooxda calooshushaqeystayaasha ee yevgeni rogoshin uu isagu ka horyimid marka xukunka valadimir putin hogaamiyaha ruushka kadib markii uu la wareegay magaalada rostof loo yaqaano iyo qeybo kale oo kamid a ah dalka ruushka uuna goodiyey inuu la waroogi doono ama la wareegi doono talada wadankaasi rushia kremlinkana uu qabsan doono kadib waxaa soo fargeliyey oo arinta xiisadan kusoo baxay hogaamiyaha dalka belarus alexander lukashenko oo isagu dhexdhexaadin u sameynayay barka labada xubnood ee hogaanka ruushka iyo hogaamiyihii kooxaha culshaqeystayaasha ee yevgeni bragoshin intaa kadib waxaa la aaminsan yahay in valadimir putin uu qorsheeyey sidii uu isaga horleexin lahaa ninkan awooda badan ciidamo badan oo awood badanna ku haystay gudaha wadanka ruushka kana horyimid xukunkiisa waxaa la aaminsan yahay in ninkan si ku talagala loo dilay oo lasoo riday diyaaradda uu la socday inkastoo warbaahinta gudaha ruushku ay sheegtay keliya inay markaa diyaaraddu burburtay arrintaasise waxaa walaac ka muujiyay beenna ku tilmaamay waxba kama jiraanna ku sheegay warbaahinta reer galbeedka iyo qaar ka mida ah warbaahinada maxalliga ah ee caalamiga ah oo iyagu qaarkood sheegayba in ruushku wax qarinayo oo marka la eego ninkaasi yevgeni bregoshin uu sababsaday kaliya inuu ka horyimid xukunkii valadimir putin sidaana loo qorsheeyay in laiska horleexiyo oo la dilo oo markaa uu ku talagalay in ninkan si ku talagala ah loo dilo oo diyaaradii uu la socdayna lasoo riday sida ayba dadka qaar aaminsan yihiin ruushku si faahfaahsan kagama una hadlin dhacdadii uu ku dhintay yevgeni bregoshin keliya waxay sheegeen in ninka uu geeriyooday kuna dhintay diyaarad ku burburtay qeybo ka mid a ah waddankaasi ruushka waxaa la aaminsan yahay baaritaano ay sameeyeen hay-adda loo yaqaano international civil aviation organization ee ka shaqeysa arrimaha duulimaadyada iyo duulista rayidka waxay sheegtay inay baaritaan wado sidoo kale diyaaraddaasi burburtayna aanay ahayn mid looga bartay cillado iyo shilalba taana ay tahay waxa tuhunka badan dhaliyey oo la aaminsan yahay in si ku talagala ah loo dilay yevgeni bragoshin oo ruushku uu isagu markaa iska horleexiyey maadaama fallada bir putin uu ka hor xukunkiisa markaana dhegeystayaal waxad kusodhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar inusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryadhaha kale maane eh. ciidda dhulkeenna calanka eh. duljooga eh. waa irsigeenne allaha ciseeyo ciidankiya xooga allaha ciseeyo war cabdulla share raiisul wasaare xamse cabdiaar qudbada caloosha ciidanka taabatay buu jeediyey qalbigooduuna ka hadlay hayehe sidii bini aadamka u fikira miyuu yidhi war cabdulla aayado qur iyo axaadiis buu xataa u soo qaatay jahaadkaay ku jiraan qiimihiisana wuu wuuga sheekeeyey inta shahiideen naftooda hurtayna waa ka sheekeeyey inta la soo qabtay iyo maanta meesha laga joogana wuu ka hadlay dalku cadow hadduu u gacan galana inaanay soomaaliya jirayn wuu sheegay waxa ummadda difaaca u ah ee cadowga ka hor jooga inay iyaga yihiinna wuu sheegay isla goobtina wuxuu ku amray in la dallacsiiyo ciidamada isla goobtana wuxuu ka sheegay ciddii laqdabada ka dambaysay in la ciqaabayo ciidankii oo dhiiggu wada dhaqaaqayna waxay dhaheen raysul wasaare raalli ahow haddaan dhaqaaqaynaaye markaa cabdulla waxaad ka tagtay cabsan mayno maanta cudud baynu leene ku calool samaada war haddayba sidaa tahay ciidankiiyo xoogga allaha ciseeyo war ra'iisul wasaare xamsi wuxuu kaloo yidhi markuu ciidanka la hadlayay mu'minku markastuu kastuu culaysku ka bato guushaa dhow waadna ogtihiin iyagoo derbiga sii taabanaya inaad ka soo harteen marka waxaan laygala rabaa inaad ciribtooda soo jartaan ilaahayna ugu dhawaataan dhiiggooda war anigu waxaan dhihi ciribtooda kaliya yaan la jaraynin iyaga dhan ha la jarjaro cadsamayna maanta cudud baynu leyne ku calol samaada war khudbaddii raiisul wasaare xamse ciidamada ugu jeediya aadan yabaal ciidan iska daaya qof shacabahoo damiir leh xataa oo dhagaystaa inuu qori qaadanayo waa huba waar wallaweyne war ma haysaane reerankiisa waxay yidhaahdeen muusaw ciidanka fasax muusaw ciidanka fasax oo waaqlow magalhadeeri bay qabanayaan mase bu'aale war gooja cadde mar horaa lagu kala baxay war dagaalada soomaaliya ka socda kan khawaariijta midaan ahaynoo janno lagu gelayaa ma jiro hadda ciddii fursaddaas ka faa'iidaysanaysa ayaday u taalle ciidankiiyo xoogga allaha ciseeyo war ciidamada muuse biixi soo dhaaba og jilib inay qabtaan soo kuma fiicnayn war jilib shiikh aadan sunniya shar ugu filane halkooda ha joogeen nimankaas naw war soomaalida waa inaynu ulu gurmannaa ilanjaar baynu nahay war ciidanka ss ay iskugu geysi gumays saakooma ay qabtaan aryaadhaha maalmaha hantadaa waxay soo qoraayeen marna qaranka howbiqi mugaxaad ku diidaysiin inaan dhahno cabsamayno maanta cudud baanu leene uu calool samaada warkalamaanee waxaa la yidhi dagaalkii labaad ee adduunka markii uu dhammaaday ayaa askari raashiyaan fasax la siiyey si uu boqdo qoyskiisa iyo magaaladii uu ku dhashay markii uu soo gaaray laamiga xaafaddiisa hormari jiray ayuu arkay gaari ciidan oo meyd guraaya gaariga waxaa buux dhaafiyey meydadkii lagu aruuriyey wuxuu markiiba gartay in cadowgii xaafadda ay diyaarada ku duuqeeyeen oo dad badan ku dhinteen meydadkii gaariga saarnay ayuu fiiriyey waxay neeshiisu qabatay qof ay ugu jiraan kaba uu hadda kahor xaaskiisa uu soo iibiyey kadibna wuxuu ku cararay gurigiisa si uu soo eego inay xaaskiisa nooshahay in kale nasiib darro wuu ka soo waayay guriga wuxuu ku soo noqday gaadhigii isagoo cararaya wuxuu soo jiitay miydkii ay kabuhu ugu jireen markii uu egay waaba islaantiisi kadibna wuxuu damcay inuu ka reebo meydadka kale si uu keligeed gaar ugu aaso cabbaar markii uu soo jiiday ayay nuuxsatay isla markiina wuxuu la cararay dhakhtar si loo dabiibo dhowr sana kadib islaantii uur bay yeelatay waxayna dhashay faladamiir butin oo hadda ah madaxweynaha ruushka ilaan fulaydamiir buka naxariisla'aantiisaan awalba la yaabaye habar dhimatayaa dhashay waalileen odayga butin inuu dagaaliyahan yahay aabbihiina askari buu ahaa hooyadii naslaan la dilay bay ahayd ishiisa maxaarma kara miyaad leedahay war buutin afrikada dhaha afgembiyada kudhiya usiku dambeya leeri haana ololadiio le inshagaysaan afrikiya kadeediya leeri laakiin ho oroodan ha ka dhowaadan ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa dhagaajay dheegi doonaan war madayo butin kuuma soo socdee khawaariij ajanabiyo argagixisaa dadkaaga xasuuqaye kuwaasaa mudan inay dhegahoodu maqlaan dhulka sow anigu melihi dhasha sow anigu melihi waarorado hanugu buuqina reerihiinni qabo dhulka sow anigu melihi dhasha sow anigu melihi warkalamaani calaa kulli xaal ciidankiiyo xoogga allaha ciseeyo warkalamaanay war mahaysiine soomaalida waxay u kala baxdaa layidhi qaran kalkaal iyo khawaarij kalkaal waxaase la yaaba siyaasiga khawaariij taageeraya xilna raba waar kaa wax ka yihiin warwarkaa dhexgelina dadku kala aragti iyo garaas roone isaga farmaajo fariin buu u soo diray bulshada soomaaliyeed wuxuuna yidhi dagaalka khawaariijta lagula jiro in lagu kala qaybsamaa xaq maahan waana in loo midoobaa oon loo kala hadhin baruur diiqdu maydka waa kabari bagahadii diisho dani bixine war madaxweyne farmaajo madhabay ka ahayd war haddaa maxaa loo lahaa rag dheeggii ciidamada soo bixiyey buu ka mid ahaa warusha dhabarkiiyo midda dheeggaba anaa kugu dhigay waan sakadhay imbow madaxweynihii hore sheekh shariif suma wallaahi miyuu yidhi mar kale warwarka dhexgelina madaxweyne shariif inta madaxweyne farmaajo yidhi ma dhihi waaye war shirkii madaxweyneyaasha fahad iyo farmaajo shariif maxaa ka soo baxay war fahad goormuu madaxweyne noqday ma asagaa ka yar bowaalata warkalamaana waxba laydinma sheegi karee waxaa kaloo bulshada soomaaliyeed fariin u diray raysul wasaare hore maxamed xuseen rooble wuxuuna yidhi dhiigga geesiyaasha soomaaliyeed yaan la siyaasadayn in qarannimo iyo dowlad dadnimo soomaaliyeed jirtaan siyaasiyi wax ku heli karaaye haddii dalka khawaariiju qabsato ninna wax ka heli maayo soomaaliyana dib loo arki maayo magaceed war kalemaanay anigu waxaan la yaabay amiir gobolka mudug iska soo dhiibo nuurdeeq la yidhaa bunayati muu qaaday waalma wasiir baan rabaa buu yidhi war warkaa naga dhex gelin inay niman madaxa isku soo sawiray khawaarij la qabtay ama isa soo dhiibayna iyadoo la sawiraayaan arki jira iyadoo laysku sawiraaya ma arki jirin madax kaloo difaacaysana oo dhahaysa hadduu isu soo dhiibo waa la cafinayaa adoo daldalaysana waan arkayey markaa waxaan la yaabanahay goormaa qawaarij kala fiicnaatay goor mayse qabiil yeelatay ciday qaraabe ku badbaadiyeen sida arkay war khawaarijta xeerkooda maydan fahmine markay qabiilka joogto ninba ninka xigaa loo diraa si uu soo dilo markay baxsasada joogtana ninba ninka xiguu u cararaa war laanneeraa tahay soo dhowow kuu dhahayan waa arkay war anigu waxaan aaminsanahay amiirka laysku sasawiraya inaanu isa soo dhiibinoo shirqool wato sababtoo amiir ah isdhiibaya kama soo tageen ciidankiisa markaa nin raggiisi duurka uga soo tagtay si lagu aaminaa way adag tahay sidan waan naqaannaa sidana waan u garannaa hadday gacantu saan tahay sirbay cidhib buleedahay leedahay maqal war dadka amniga falanqeeye waxay dhaheen amiir ka tirsan al-shabaab oon boroseeskii dowladdu u dejinin la marin oon laysku raacin in la sii daayo siyaasiga isku sawiray dembiyuu galay war idinkaan dhegaysanina madaxweynuhu hore wuxuu u yidhi odayaasha shabaab ku jira xitaa iyaga waxaan ugu baaqaynaa inay soo dhiibaan marka waa bilaabeen kafuqa aryaadaha cilmi baaris la sameeyo waxay sheegaysaa dagaalku hadduu saanku sii socdo amiiro badan oo qarqarxahaya in la arki doono cabdullow maylmalaan baa ku kallifaysaa la yidhi maxaasaskii baa ka kala cararay war qaacidada carabiga ay isticmaalaan qawaariista waxaa ka mid ah low kaanat alxayaat muntahi laazim tafajuro micnaheedu yahay hadday irduhu kaa soo xirmaan adiga isqarx war ninka hadduu og yahay dembigii u galay iyo dadkii u xasuuqay meel uu ku fakadana uu waayo aakirka inuu isdilaya maxaa diidaya haadaa akbar baawun fi lmushkila aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi eh. how beentaan la iyo barabaaganku waa baaten eh. beentaan la buufihaa iyo eh. barabaaganku waa baaten wahaadaa qowlun saxiixun alhadartu dalabtu mublaqaywa waa kow wa ayna alkalamaan xubintii kalamaan ayaad maqlayseen gudahaan waa nagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankaood kala socoteen k n n gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa isoo ku luuqeeyay fanaanka cumar dhuule heystii waaqle intaan barnaamijkan lamida ah ku kulmi doono nabadgelyo baxayo egln weecaadaya wahe waaqlaanu baxayo eglaan weehaabaya eglaan weehaabayaayo markii aan kuwaay waashe eglaan weehaabayaayo markiian markian kuwaay waashee hadmaynu isweheshan doonaa markian kuwaay waashee hadmaynu isweheshan doonaa wahey waaqlaanu waqlaan baxayo fadlaan way caadaya waraysigaage hadmaynu isweheshan doonaa u baahday waraysigaage hadmaynu isweheshan doonawahey waaqlaanu baxayo fadlaan weecaa jacaylku waabto wadnahaad waran igaga taagteen waxay hayaad jacaylku waabto wadnahaad waran igaga taagteen wadnahaad waran igaga taagto warkayga xaruurtu werisee wadnahaad waran igaga taagto hayso warkayga caruurtu werise had maynu isweheshan doona warkayga caruurtu werise had maynu isweheshan doona wahey waaqlaanu baxayo qodlaan weecaadaya